بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين maslada afraad ayaan ku dhex jirnay xala markaan ka hadlaynay casharka meeshkiisa wax yar ka hor oga mar wax boogsiinaynay markuu ka hadlay amhiladii ay keeneen ajwubadii jamaacatu min fuqahaa almaalikiya almashaahir bilqatli biduuni istitaabati fi qadaaya dhammaadkii markaan dhammaynay wuxuu yidhi watuu sheegay qaala shaaficiy kulu tacriidin fiihi istihaanatun fahuwa sabun waqaala abu xaniifatu asxaabuhu fii man tanaqasahu aw bari'a minhu aw kadabahu inahu murtadun faqad itafaqat nusuus lculamaa meeshaas hadalka waxaan ka dhigay baan u inuu leeyahay qaadiciyaad saxna maaha hadalka waxaa iskale sheekhislaam taymiya wuxuuna yihi faqad itafaqat waxay isku waafaqday nusuus lculamaa culimmada nusuustooda iyo min jamiici awaa'ifi jamaacaadka dhammaantood calaa ana tanaqusa in la liido bihi nebiga in la liido kufrun waa gaalnimo mubixun lidami wa fi istitaabatihi calaa maa taqadama min alkhilaaf marka hadalka sheekh islaam taymi ayaa iskale ma laha qaadiciyaad waxaa noo dambaysoo kale faman shaajara faman shaajara meeshaa ta inaan ku darnay baan qalbigayga xooga kusoo dhacaysa mana hubo marka faman shaajara qofkii la doodo oo la murmo ayrahu ayrkiis wuxuu kula doodo kula murmay masale kula murmay wa macahu waana la baxsay waxbuu la raadiyey oo dee waa la dooda munaadara la gala fii xukm masala fii xukm min alaxkaam waa xaraja marka wuxuu u dhibgalay oo diri ku noqotay lidikri rasuuli sa rasuulka ilahi inuu sheego macnaha xadiista nebiga iyo xadigood sunna nebi baa ku sugan xadiis baa ku sugan nebiga warkiisi baa loo sheegay xataa afxasha ilaa uu aad u xumeeyey i maniii hadalkiisa w hadal xun buu ku hadlay hadal xun buu markaa ku hadlay ayb marka fahuwa kaafir wey ka isagana bitanziilin min nasi tanziil qur-aanka naskiisa qur-aanka soo degay naskiisa isaguna ku yahay kaafir weeye kabacdi aayaduu sheegay walaa yucdaru laguna cudaari mahayo haada qofka saa u hadlay oo markii nebiga loo sheegay sunnadiisa hadalka xun iyo edadarada ku hadla loogu cudaari mahayo biana maqsuudahu ujeedadiisa dantiisu radd lkhasmi cidda la doodaysa oo la munaadaroonaysa unbaan rabaa inaan afka ku dhufto oo radiyo celiyo saasay ujeedadaydu ahayd nebigu uma jeedin laga yeeli maayo waa lagu takfiirinaya lagu gaaloobaya wuxuuba min hada baabi shakhsaan wuxuuba min hada baab baabkan waxaa ka mid a ah, baabkee baabka laba shay baa loo celin karaa mid fog iyo mid dhow midka fog wuxuu noqonaya dee masaladii laga soo hadlayay oo ahayd faslun uuna yidhi uma nacuudu ilaa maqsuudi mas'ala fahuwa fanaquul waxaan odhanaynaa qad abata ana kula sabin washakmin yubiixudama fahuwa kufr in halkeeda loo celiyo baabka in loo celiyo ma dhici karta waa marka waa baciid waxaa ka fiican laakiin in loo celiyo baabka la yidhaahdo aayadan qur iyo hadalka hadda noo dambay baabka in loo celiyo oo baabkaas muxuu yahay waxaa weeye man lam yuxakim rasuul calayhi الsalaau wasalaam fi shajara baynahu wa bayna gayrihi walam yarda bixukmihi wa afxasha fii mantiqi qofkii aan nebi maxamed xaakim ka dhigan wixii asagay cid kale isu qabsadaan xukunkii nebi maxamedna aan raalli ku noqonin kaasu iimaan ma leh nasl qur'aan buuna wuxuu ku yahay kaafir ku yahay hadal xumuuna ku hadlay baabkaa asagaa waxaa ka mida qowlulqaa'ili kii yidhi hadalkiisa haadihi midaan ayadaa qismatun waa qaybin weeye ma uriida aan lala doonin biha ayada wajhullaahi ilahay wejigiis ilahay wejigiia daraaddi loolama jeedo dalqwaysira ninkii eh, khawaarijta odagoodii ahaa wey waad garanaysaan kaarqabahaas ayaa warkaa ku hadlay wa qowlu aakhari mid kale qowlkiisii uu yidhi icdil nabi maxamedu cadaalad samaybi fainaka adigu lam tacdil adigu cadaalad maa samaynl subxaan rabi samaawaati walard ayb cadaalad adigu maadan samaynayn cadaalad samee ayuu kaasuna maxaa la yihaahdaa ayuu yiri wy kii hore eh, kii hore sax kii hore saddexaad Eh, adigu sidaas yii waqowlu dalika ansaari mid saddexaad mid saddexaad wa qowlu dalika alansaari ansaariga qowlkiisii uu yidhi an kaana ibnu cammatika nebi maxamedoma waxaad saa ugu xukuntay zubayr iyo asagaa waxay isku qabsadeen meel beer bay isku aglahaayeen dhinaca biyuhu ka imaanahayaan meesha beeruhu ay ku yaaleen dhinaca biyuhu tagu ka imaanahayo iyo faraqa biyaha keenahayo ayaa waxaa xigay subayr subayrna nebiga iyo dadiisaa dhashay waa nin muhaajiriya waa nin reer quraysheeda waad garanaysaa marka xawaarigii nebiga alay salatu slam marka markii ay isu qabsadeen ninka ansaariga ay isu qabsadeen biyihii iyo hawshii qaybintoodii nebigu waa dhexdhexaadiyey wuxuu ku yidhi subayru biyaha marka adigu beertaada biyo ay ku wada gaaraan walaalka biyaha u sidaan biyihi hadduusan subayr ceshan biyu waa iska gudbaa gudbaayaan marka waxaa lagu yidhi biyaha adigu intaad beertaada ku celiso markay biyaha beertu ku wada gaaraan walaalkan u sidaa kii ansaariga marka waxanaaqo wuxuu yidhi ma inay eedadaa dhashay daraaddeed eesaa u xukumaysa nebigu marka fatalawna wejhu rasuulilahi sl nebi maxamed wejigiis waa isbedelay waa gudubtay wejigiis waa gudubtay markaasuu nebigu wuuu marka hore sulxigu ka shaqaynayay iyo hawl iska caadiya nebigu waa isbedelay markaasuu sida inuu biyaha cesho ilaa beertaada ay geedaha jiridooda iyo darbiyada biyuha gaaraan beertaada waraabso xaqaaga oofso marka hore waxay ahayd xoogaha ku wada gaargaari markay isgaargaaraan muu sii daadana laakiin hadda waxa la intaad ceshato markay beertaadu ay ooda jabsanato ka sii daa marka culamaa waxay u daliilsadaan xadiiska isaga qaadigu inuu xukumi karo isagoo xanaaqsan waa goorma laakiin waa marka uusan filqadar wa rida uusan xukumkiisu iskhilaafin aaikastaa ninka ansaariga qowlkiisbaa ka mida wuuu maxaad saa ugu xukuntay an kaana ibna camatika inuu eedadaa dhashay miyaad saas ugu xukuntay ayuudiyo zubayr buaaribasoo saarwuxuu sheekh sam temi faina haada warka ay nimankaanu ku hadleen kufrun sariixun waa gaadimay sacdu warkaa isaga ah ina hadihi qismatu maa uriida biha wajhullah icdil fa inaka lam tacdil an kaana innacmatika warkaa isaga ah kufrun sariixun waa gaalimo cadow xunay maxamed manka u layn waaye xunay maxamed manka u layn waaye oo kurtigood loo jari waaye waa su-aasha kuu soo degdegaysa waana su-aasha ay ducafo badan ay ku wareegaan ducafo badan su-aalaha ay ku wareegaan way ka dhigtaan qeylkooda wadaadadu waa u qiilbixiyaan waa ka hadlaan waa ka niqaashaan laakiin niqaashkaas wadaadada musalla ma aha musalla ma wada aha midka marka ugu liita ayaa dad ku dhega oo maxay ugu dhegayaan waxay leeyihiin qofku si kastoo islaamka wax u sheego gaalo ula shaqeeyo munaafiq uu yahay diinta u duro waxba la taaban maayo maxaa dhacay nebi maxamedba kuwaan asaga duray muu taabano warka miyaad garateen meesha wax laga daliilsanayo oo la rabo islaamka lagu jaxabay taawo ninka maanta wax walba sameeya haddaad tiraada ya maaal maaa ka rabtaa nabi maxamed kuwaama taaban marka maxaan la fahmin mas'alada nebi maxamed kuwaana muxuu u taaban waayey waa inaad horta fahamto laba waxaa u baahan inaad fahamto shekh islam taymi hadda middu kuu sheegay ah oo u horaysa oo ku dhuftay labadaba uu sheegi doonaa midda koowaad waa inaad fahamtay inaynan horta gaala ahayn waa inaad fahamto horta taa ifham haada awalan markaad fahamtay inay gaala yihiin oo murtadiin yihiin kabacdi waxaad tiraahdaa abeeyo nebigu muxuu u daayay horta waa inaad ka baaran degta marka oo jaabis joogto kaabactan kalead raadin tii kale oo laguu sheegayo labadiba waa ka dhegayso faina haadaa kufrun sariixun in nebi maxamed saa la yidhaahdo oo diinta la tacniyo oo ilaahay la caayo waa gaalnimo cad maxaa loo layn waayo wa inamaa in kale maana cafaa wuu cafiyo waa iska daaya canhu ansaariga bu hadda ku hadlahaya wainamaa cafa canhu ansaarigu ka hadlay ansaarigana wuxuuga hadla ansaarigana wuxuuga hadlay shasna ibnu taymiya walcilmu cind allah kuwaa hore dilquwaysare iyo munaafiqiin iyo balaayadii khawaarij bay ahayd niman kaar qabay ahayd laakiin ansaarigana waa nin ansaariga waa nin ansaariya lagu kalsoon yahay islaamkiisu fiicna bal waxaa la ysku hayaa ma badri ma mise badri ma waad arki doontaa laga doodi doonaa saa daraaddeed bu gooni isaga ula baxa oo u yidhi wainamaa cafaa canhu wuxuuga cafiyey nebigu kurtigoodana wuxuu isaga cafiyey kamaa cafaa suu u cafeeyey can man qaala low kan wuxuu cafeeyey wainanaa cafaa canhu ansaarigan wuxuu u cafeeyey kamaa cafaa suu u isaga daayey can man dad iyo duul isaga cafeeyey qaala yidhi ina haadihi la qismatun midaanu waa qaybin maa uriida biha wajhullah kuwiisaa yidhi oo khawaarij iyo munaafiqiin iyo inkaarqabayaal ah suu isaga daayey iyuu ansaarigaanna isaga daayay isagoo nin fiican ahaa oo balaaya afkiisa ka soo booday ayuu isaga daya nabig waa iska cafiyo maxaa hadda marka maxaad fahamtay xukunka waad fahamtay ana haadaa kufrun sariix inuu yahay aaniyan waxaad fahamtay nebigu inuu iska cafiye cafaaw annagu haddaana cafin kuwa diinta daacanaga ka takalusna ka hor <laughs> soo war meesha ku jir maa ah, nebigu waa cafiye alla yidhi muslimiintu haddaysan cafin kuwa munaafiqiinta shayaaiinta ka waran marka maxaad la qaylinaysaa ninkii yihahda anugu cafin maya waan ka takalusaya maxaad ku qabsan wax ku qabsata ma haysidi ku qabsan maysa ina hada lqismatu ma urida biha wajala ku yiro kale iyo wacanilladii midkii qaala yidhi icdil kii yidhi siduu isaga cafeeyey oo kalu nebigu isaga cafeeyey weye waqad dakarnaa waxaan sheegnay weye oo de kitaabka asalka laga hadlahaya kitaabka asalka lagu sheegay safxada mujaladka labaad safxada sideetan shanku kusoo hormaree asalkan ka hadlaya kan ma aha mukhtasarka ma aha can cumar can cumar waxaa ka soo hormaray radi allahu canhu cumar ibn khataab annahu qatala rajulan nin inuu dilay ninkaasoo lam yarda aan raalli ku noqonin bixukmi nabiyi sal nabi maxamed xukmiisa aan raalli ku noqon inuu dilay iyo qisadiisa waan ka soo hadalnay fanazla qur'aanu qur'aanna uu soo degay bimuwaafaqatihi cumar waafaqidiisa falaw rabbika laa yuminuuna xataa yuxakimuka fimaa shajara baynahum ay kusoo degtay oo doodu ka taagan tahay waan soo marnay ninkalubayr zubayr bnu cawaan laftiisu qisadan iyo asaga ninkaan dhex martay ayadan qur'aanka wuxuu oran jiray inay aniga ninkaa naga hadlaysaan u malaynaya waa ka hadlaysa waa saxda xagga mas-uulku waa weji iyo masalo inay qadiyadda ay ka hadlayso qadiyaadku isku dhidhawaayana waa dhici karta hal mog soo degtana waa dhici kartaa marka cumar qur-aanka waa waafaqay ninkii markuu dilay fa kayfa buu kuyiri shekh islaam taymiya buu ahaanaya xaalkiisu biman duul iyo dad dacana duray fii xukmihi nabi maxamed xukunkiisa ninka xukunkiisa duloo yiri icdil fa inaka lam tacdil ina hadihi laqismatun ma uriida biha wajhullah an kaana imnacamatika waa wada xukun masaaisha iyada xukunka noocaasa dadka aan raalli ku noqon maxaad malaynaysaa haddiiba uu cumar dilay ninkii aan nabi maxamed xukunkiisa aan raalli ku noqonin wax kale muu samayn xukunsa raalli ku noqon laakiin midka xukunkiiba duray laftigiisiiba oo nigii nabigiiba ya cadaalad maadan samaynin maxaad malaynaysaa kaa warkiisa haweydiini waa warkooda waa iska cadiyay gaalnimadooda laakiin waxaa la ysaga cafiyey nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam lianna lahu kaana xaqa alcafw isagaa noolaa isagaa lagu yidhi an kaana min ummatika isagaa lagu yidhi icdil fa innaka lam tacdil isagaa lagu yidhi ina hadi laqismatu ma urida biha wajulwa xaqa asagaa iska laha waa taagnaa gaalamiya ridig nimankan ku dhaceen nabiguna waa iska daaya iska cafiyo anaa iskale xaqii waan cafiyo laakiin maanta hadduu na yidhahdo nebi maxamed cadaalad ma samayn anaga dhexdanada ka yidhaahdo ma waxaa la dhahayaa kuwiyo waa la cafiya hal cafiy miyaa la dhahaya laa yuqaalu hada shay qof uusan waxa qabana ma jirto maanta dhexan adamada ninkii ka yiraahda nebi maxamed cadaalad ma samayn ninkii la yihahdo kaafir bilahi alcadiim way yuqtal oo maxaa kuwaan waa la cafeeyey maaladaaya kuwaas nebi axmed baa noolaa asaga go-aan ka gaaray nebi maxamed xaqiisa annagaa hadda u taagan asagiina ilaahay uu la kulmay annagaa oofsanayno maqana bataankiisaa jooga annaga hadda ka taqalusayno marka waa laba masala wligaas ka qaldan waqad dakara waa sheegay weye daa'ifatun baa sheegay minhum waxaa ka mid ah ibnu caqiil baa ka mid a ah waa aaabu haafici waa nin xambaliga abulwafa la sox waa nin xambaliga waa asxaabu shaafici ba ayaguna sheegay maxay sheegeen markii xadiista noocan ka hadlaysa ay ka hadlaayeen iyo qisada ninkan ansaariga ah ayay ka hadleen waxayna dhaheen ana haada midkan asaga kaana wuxuu ahaa kaana cuquubatu waxay ahayd bay dhaheen ana haada midkan asaga kaana cuquubatu waxay ahayd adtacziiru in la tacziiro oo la karbaasho oo la xanuujiyo ayay ahayd bay dhaheen uma intaas kabacdi minhum waxaa ka mida min asxaabi shaaficiya ayrkiisba waxaa ka mida man duul baa ka mida qaala yidhi lam yucazibhu nebigu muusan tacziirin haddaad tiraado xuquuqiisu tacziir buu ahaa iyo in la karbaasho oo la xanuujiyo muxuu u tacziir waayba haddana soo baxaysa masale masalay ka dhalanaysaa haddaadan tirado xukunku tacziir buu ahaa waxaan ku leenahay maxaa loo tacziir waaye maxaa loo xiri waaye maxaa loo garaaci waaye maxaa loo ciqaabi waaye minhum waxaa ka mida man qaalaya lam yucazirhu nabigu muusan tacziirin linahu tacziirku ayru waajibin mid waajiba ayrkiisu way banaanayd in la tacziiro laakiin waajib ma ahayn farhaa laga qaaday way banaanayd hawl jaaisa mashruuc bay ahayd waana la iska daayo wa minhum waxaa ka mida man qaalaya culimmadaas shaaficida kayrkoodba cafaa canhu nabigu waa iska cafiyey cafaa canhu nabigu waa iska cafiye lina alxaqa xaqa iyo durista la duray lahu asagaa iska waa waxa kaloo dhan iska daawo waxa kaloo dhan ka wareegi mas'aladu meesha u dhimanaysa waxaa weeye cafaa canhu liana alxaqa lahu wey isaga cafiyey sidaa daraaddeed maanta cid cafin kartaa ma jirto ka aguci karta way xaqa asaga wa min waxaa ka ah, man qaala yidhi caaqabahu nebigu wuxuu ku ciqaabay bian amara inuu amray azubayra zubayr maxawaan inuu amray an yasqiya inuu waraabsado beertiisa uma intaas ka baxdina yaxbisa uu xabiso uma yaxbisa uu xabiso almaa biyaha uu xabiso xataa yarjica biyuhu intay u noqonahayaan maaga intay u noqonahayaan ila ljadri ay uga noqonahayaan buurbuurkii taagtaag uga noqonahayaan manaha jadri iyo judri labada waa loo xarakeeya kutub axaadii iyo luqa intaba judri in la judur in la yidhi cafwan judur oo jiimka iyo deelkale la gudana waa dhacdaa jadri in la yidhaahdo oo deelka la reebana waa dhacday jadrigana asal luqa alcarabiga waxaa la yihahda huwa alaslu shay walba asalkiisa hada huwa jadri jadrigkaasa la yihahda laakiin hadda maxaa laga wadaa hadda waxaa laga wadaa beerta ciiddeeda burburcoodka oo la taagay oo biyaha loogu celinayo ilaa ay biyuhu ka gaaraan oo derbi ahaanta u ah meesha mooska ah oo biyaha daadka lagu moosayo ciidda la buuray ilaa biyuhu ay ka gaarayaan ceshadaala biyahaago saasaa marka lagu tacsiirayna qolo kale tacsiir baa ninkii ku dhaxay dhaheen eh, biyahaad waxaa leeya cesho xabiso ilaa beertaada meelaha ciidka taagga ay biyuhu gaaraan ceshaad marka tacsiir baaba ku dhacayba wuxuu ku sheekh islaam ibn taymiya waa haadihi warkaan iyo tafaasiirtan ay sheegeen kulluhaa dhammaanteed aqwaalun radiyatun wey aqwaal liidata wey aqwaal liidata wey midkaa asaga markii laga reebo cafa canhu liana alxaqa lagu markii laga reebo waxaa weeye aqwaasha kale oo dhan waa aqwaal liidata wey hntaym hadda duduubka ugu dhuftay wahaadihii kullahaa buy tafaasiirtan iyo taawiileedkan ay mariyeen kullahaa dhammaantay aqwaalu radiyatu aqwaalilata waa kala tuura cagtigashee walaa yastariibu oo macnaha damxuu sheekhislaamtay hadda muxuu muxuu u wada radinaya wuxuu u wada radinaya waxay leeyihiin hadalka ay dhaheen ana haada kaana ana haada kaana cuquubatu atacziir way wuxuu diidahay sheekh islaamtaymi tacsiir bay ahaydoo nimankaanu riddo iyo gaalnimo kumay dhicin weyso sanadka wuxuu diidaya waa inaad fahamto wax aqwaashaas u leeyahay riddiin weeye waa liidataa wuxuu diidayaa inaysan ninkii nimankan gaalnimo ku xukumin ayuu diidan shaqsiyantiin sababtay wuxuu kora inuu yidhahdo ninkaanu gaalnimo sariixa buu ku dhacay kufri sariixu ku dhacay laakiin waxaa loo cafiyey inuu nabigu xaqa iska laha calayhi salaatu wasalaam ayaa loo cafiyey saasaa loo cafiyey marka whaadihi eh, kuluhaa biaqwaalin radiyatu walaa yastariibu kamana shakinahayo walaa yastariibu kama shakinahayo way ismana moodsiinahayo man ta'amala qofkii dhugto oo dhuuxo fiirfiiriyo fiirfiiriya ana haada hadalkaa ana haada midkan asagoo ansaariga ana haada kan ansaariga kaana wuxuu ahaa yastaxiqu mid mudan alqatla in la dilo mutnaawo aad meesha tacziir ma yaallo tacziirka aad ka hadlayso iyo in la shaabugay in la xanuujiyo in la ciqaabo ma yaallo wuxuu mudnaa oo xaq lahaa xukunkiisa wuxuu ahaa in la dilo laakiin waa la iska cafiyey marka aqwaashan wadadiya waxaa loo leeyahay tacsiir meesha ma yaalle kaana xaquhu wa xukmuhu alqatlu buu ahaa kufriga kadib ku dhacay saasaa loo cafiyofain qiila haddii la yihahdo ishkaal baa marka ku yimi sheekhislaam taymi mana khabiira ishkaal baa yimi ishkaalku gaar ka jawaab haddaa ishkaal ka cararto hadda daliil kugu socon maayo laabuda min jawaab alictiraaf muxuu yidhi marka fain qiila haddii la yihahdo ictiraad laygu keeno fafi riwaayatin waxaa ku sugnaa fafii riwaayatin saxiixatin waxaa ku sugan annahu ninkan ansaariga kaana min ahli badrin dadkii bader xaaliray oo ahlu khayrka ahaa oo la yidhi ifcaluu maa shi'tum faqad kafartu lakum uu ka mid ahaa haddana gaallimu ku dhacaad ma leedihiin oo riddu ku dhacay oo illa dilay ahay say isu qabanaysaa noo qiil bixiy culummo allah afiiduuna afaadakum allah hadda halkaasi maraysaa tii baa laga jawaabaya walaa yuqaalu markaasna lama yidhaahdo fain qiila fa fii riwaayatin saxiixatin anahu kaana min ahli badri baa ku sugnay walaa yuqaalu lamana yidhaahdo can badriyin qof badr xaadiray lama yidhaahdo inahu kafara lama yidhaahdo uu qaldamay waa la yidhaahdaa khalad buu ku dhacay kabiiruu ku dhacay macsibuu ku dhacay khalad baa ka dhacay kabacdina ilaahay baa ka toobad aqbalayo ku daahimayo uu ka soo noqonaya ha la yidhaahdo ilaano macsuum maaha weliga ha u qaadanayn asxaabuulbader inay macsuum yihiin laakiin maxay yihiin waa dad ahlu khayra khaladkooda uu yaryahay hadday khalad ku dhacaanna ku daahimahayaana way ka soo noqonahayaan xaqay u hogaansamahayaan markii la baraarujiyo way qaadanayaan baraarujinta waa toobad keenahayaan waxaa weye ahlu khayr marka walaa yuqaalu can badriji qof bader xaadiray lama yihahdo inuu ka fara lama yidhaahdo wadaad allow marka maxaad uga jawaabaysaa fa yuqaalu jawaabta waa tana fa yuqaalu waxaan uga jawaabaynaa haadihi ziyaadatu siyaadada ayada oo sheegaysa inuu bader xaadiray siyaadada odhanaysa annahu kaana min ahli badrin sheegaysa dakaraha waxaa sheegay oo xusay abulyamaan abulyamaan baa sheegay abulyamaan in badan baa soo mar malaynaya alaysa kadalika buaari kitaab iimaan masai buhari in badan baa kusoo marnay abulyamaan xakam ibnu naafic albahraani alximsi aan soo marnay ayb wuxuuna ka wariyey can shucayb shucayb bn abi xamsa abi xamsa diinaar in la yihah waa soo marnay kuunyadiisana abubishir baa la yihahda buu ka wariyey alam yadkurha mana uusan sheegin siyaadada ayada yadkurha muusan sheegin akar ruwaati ruwaadu meeshay u badan yihiin xadiiskan warisay iyo qisadan ma aysan sheegin siyaadada ah ana rajula xadara badran ma aysan sheegin kaana badriyan ma sheegin laakiin abulyamaan xakam min raafic albahraan alximsi ayaa ka wariyey abubishi eh, shucayb bin abi xamse ka wariyey marka riwaayadda farbaa ku godan meeshuaadisamaarbuaari hadda la xisaabtamayo fa hiya riwaayadu marka wahmun ismoodsiisu asalka saa kuma qoran asalka waxaa ku qoran asalka waxaa ku qoran saa umuusan goymina asalka waxaa ku qoran fa yumkinu anaa wahmun sida hadda taxqiiqa ku qoran soo marjeeda lam yajzim ibnu taymiya biannaha wahmun wa cibaaratuhu fa yumkinu annaha wahmun saasaa qoran marka sheekhu ma jesmin waxaa dhici karta buu yidhi inay riwaayadan wahmi tahay baa dhici karta laakiin hadda saaxibu ikhtisaarku waa gooyo wuxuu fahiya wahmun hada khata sheekh hada khata lanno fa yumkinu haddii lagu yidhi macnaheed waxaa weye masalada baxsi baa ku dhiman nadar baa ku dhiman ta'amul baa ku dhiman istiqsaa baa la rabaa dib baa loogu noqonaya laakiin anugu hadda xujaalan ku jira mid radis ku jiraan ahaye adiga waan ku xawilay waana kuu sheegay ishkaalka jira ka baaran baaraandagu laakiin inaad go'aamiso waxaad ku go'aamin kartaa intaad dabagasho hawta soo salxaarto inaad tiraahdo fahiya wahmun inaad tiraahdo laakiin adigio istiqsaad samaynin oon dabagelin inaad xukun rido weliba wadaadka ad wax ka soo guurinaysa aad u tiiriso sammaamaa waa taa wuu sheegay taa wuu sheegay sheekhislaam timi dooda ayada ah waa dood taagan oo laysu hayo dood taagan oo laysku hayo wey ayb taa waa ayada maslada sheekhislaam timi wuu baraarujiyey wuxuu kaloo baraarujiye wuxuu kaloo baraarujiye gadaal buuga hadli doonaay gadaal buuga hadli doona hadda waxba ka hordegi maaye saa go-aamin doone masale kaluu dheraan dhigiyo waqtii ka sii daran oo cawiso kaa waa ina saxiix bukhaari oo uu rabay inuu ku yidhaahdo sida midaan inay wahmi tahay ay u dhici karto riwaayad bukhaari ku jirtaa jiro oo qiso kale iyo xadiis kale ah oo rag kaloo saxaabaa ku saabsan oo ayaguna la yidhi waa badriyiin badriyiinna aan ahayn meesha xuseen qiyaas qaadana ma fahme ninkan waa badri baa la yidhi riwaayaddiisa far baa ku godan sidoo kale waxaa jira saxaabo kale oo la yidhi beder bay xaadireen ayagana far baa ku godan wey marka haada far baa ku godan haada far baa ku godan kurdiga far baa ku wada godan marka hawsha saa ula soco muxuu ku yidhi marka kamaa waqaca sida dhacday fii xadiidi kacbin wa hilaal umayow kamaa waqaca sidii dhacday fii xadiidi kacbin maaliki sidii dhacday wa hilaal umayi marka ayada midaan ayadana ishkaal baa ku jira ishkaal wuxuu kaga jiraa xadiiskii kacab oo dheeraa ayaa waxaa ku jirtay oo markii ilaahay ka toobad aqbalay ayaa waxaa ku jirtay dee kacab iyo nin kaliga hilaal ibn umayya iyo eh, muraara ibn rabiic alcaamiri saddexdaa nin oo wan wanaagsan waxay ka hareen nebi maxamed markuu tabuuq u duulay qasatu tabuuq qasatu tabuuq waad garanaysaan bay ka hareen siddeetan iyo dhowr munaafiqiina iyo saddexdaas baa haray markay hareenoo nebi maxamed yimid hadhow baa nin walba loo yeera kaalayaa yii munaafiqiin kitaab bay wada mareen cudurdaar baan laha xaggay mareen cudurdaarkoodii nebi maxamed markay dhaarteen oo kitaab baan laha geyen been u sheegeen orda iska taga wey saddexdan saxaabiyoo kale kacb bnu maalik hilaal eh, ibnu umaya alwaaqifi muraad eh, ibnu rabiic alcaamiri saddexaan nin walba hum wuxuu xidnayim hada marnay kas baan u haray nafti iyo shaydaan baa qaalib iga noqdan kaaga haray uxkumni maashi waxaad ku dhaqanay wuxu nin walba markuu run sheegay ilaahay subxaana wa tacala nebi maxamed abal baa lasi waxaa li nimanka arrintooda dooni markow hala tacsiiro yaan lala hadlin waad ogtiin qisadooda halkaasay hawsha ahayd qisadii marka markuu ka sheekeeyey kacab wuxuu yidhi nin gabayaa oo shaacira buu ahaa rismonser ba xataa loo soo dira intii goynta uu ku jiro layaan lala hadli rismonser baa waxaa looga soo diray maraykan iyo kanada looga soo diray oo maxaa lagu yidhi maxamedow ogna inuu ku gooyee annaga iyo dimashik iyo imow iyo suuriya iyo gaalamo inuu ka soo cararali wuu diiday rismonserkii loo soo diray wuu gura almuhim waryaana kuu daalinine waxay ahayd arrintiisu markii nabi axmed uu u run sheegay yaa niman ibnu aiiz oo turkisa waxay ku dhihin warinkaa qabay raggan boqolka ku dhow oo cudur daartayba wayaga cudur daartay nin waxaad ka aqbalee maad sidood cudurdaaratid nin cudurdaar macquula u sheegtido beenba ha noqda ilahay dembiaaf weydiisatido maxaa adiga dhibkaa ku geliyay markii hawshaa lagu diraaniriyey oo ciida laga istaagay yaan waxaan uliyo horta ii kaadiye aniga sidaan ugu dhacayo xukunka laigu riday cilmigu riday ma jirtaa horta sidaa waxay kutusaysaa caqliga ninkaa ilahi subxana wa tacaala siiyey horta aniga dhibka igu dhacay iyo goynta la igooyey nin la gooyey oo la yidhi yaan lala hadl ma jiran saa la yidhi ha laba nin waa labadee hilaal ibnu umaya iyo muraara ibnu rabic wood markaasu wuxuu yidhi laba ninoo alla yidha waxaa la ii sheegay bader xaadirtay laba ninoo bader xaadirtay oo uswa iigu sugan tahay baa la ii sheegay ahlu khayra ayaan ku dayanayaa iga leexay hawshu saasay ahayd qisaduu ka sheekeeyey marka marka arrintu marka waxay in la yiraa sida saaxibutaxqiiq uu hoos ku sheegahayo sida saaxibutaxqiiq uu hoos ku sheegahayo cibaadada waxay ahayd kama waqaca in la yidhaahdo fii xadiidi kacab bisha'ni muraarata ibnu rabiic wa hilaal ibnu ubay insaa la yihahday ayo laakiin hadda kuma jirto qisada iyo sheekada kuma jiro kacab kacab kuma jiro laakiin waxay qisada qusaysaa hilaal ibnu ubaye iyo muraara ibnu rabiic bay qusaysaa si kasta aatee kacab laftiisa beder ma xaadiray mise ma xaadirin khilaaf baa ka jira khilaafka ibn casiir iyo ninka la yihahdo ibn cabdibari way sheegeen wey laakiin waxaa la rajaxay oo saxiixa oo xoog oo saxiixa oo la rajaxay in uusan beder xaadirin laakiin labada nin oo kale ay beder ay xaadireen iyagana dood baa ka jirta arki doona annahumaa labadaa nin ninka la yihah shekh samtin hadis baa socday kama waqaca fi xadiidi kacab lakin waa in la yihahdo kama waqaca fi xadiidi kacab bisha'ni hilaal ibni umaya wa abumuraati rabic in la yihahdo annahumaa labadaa nin oo kacab iyo hadda hadalka iska wadaynaaye siduu yahan u wadaynaaye anahuma kacab iyo hilaal waxaa dhacay weeye kamaa waqaca fii xadiii kacab wa bn umaya anahumaa labadoodu oo kacab iyo hilaal ah min ahli badrin inay yihiin ba dhacday walam yakhtalif isumana aysan khilaafin walaa yakhtalifu cafw walaa yakhtalifu isumana khilaafaayaan ahlulmaqaazi culummada maqaazida iyo duulaamada wax ka qora iyo wasiyaali siirooyinka wax ka qora annahumaa labadaa nin oo kacab iyo hilaal ah lam yashhadaa maysan xaadirin badran bader inaysan xaadirin ahlulmaqaasi wasiyar isma khilaafin ku shaqsanjeen marka waa masale cawiisa ujeedaa masale cawiisa war baa ka dhacay marka sheekhislam ibnu taymiya wata hadalkiisa marka wuu sii xujaystay wuu sii xujaystay aan wadna waliaalika sidaa daraaddeed lam yadkurhu maysan sheegin walidaalika sidaa daraaddeed oo inaysan beder xaadirin ah lam yadkurhu muusan sheegin lam yadkurhu hadda xaggee loo celinaya haddii laga hadlahaya kacab iyo hilaal waxay ahayd walidaalika lam yadkurhumaa in la yidhaahdo haddii loo celinahayo kacab kaliya loo hilaal loo celinayo ile hilaal baa dambeeye ibnumaya dambeeye waxay ahayd walidaalika lam yadkurhu ilba waa macduubu waa macquul in yirasaa laakiin labaa lasoo sheegay labaa lasoo sheegay marka waxaa fiican laakiin in laga daayo walidaalika lam yakun in la yiraahdo in damiirkoo dhan la gooyo oo walidaalika sidaa daraaddeed inaysan raggaan badar xaadirin lam yadkur muusan sheegin ibnu isxaaq hal isxaaq saaxibu siira muusan sheegin fii riwaayatihi riwaayadiisu uu wariyey can izuhuriyi maxamed muslim uu ka wariyey muusan sheegin insaa la yidhahdo oo damiirkaa lagu yaa laakiin ku noqonaya laakina daahira sida daahirka waxaa weeye sixatuhaa riwaayadan waa inay saxiix tahay riwaayadan uusan sheegi uu ka wariyey zuhriyi uu ka wariyey oo uusan sheegin nimankan inaysan beder xaadirin waa daahirka sida ka muuqata waa inay riwaaya saxiix tahay cilana aysan lahayn saas sheegsantay marg muhiimaddu waxay tahay labadan nin horta sii wadaayaan wadna sii wada fa naquul waxaan dhahaynaa marka fa naquul waxaan dhahaynaa idin marka iyada haddii riwaayadda aad fahantay ninkaa badri weeye riwaayadiisii waxaa wariyey e, e, abuyamaan abuyamaan baa wariyey e, xakam naafica wariyey an shacayb u ka leeyimi abi xamsa oo far baa ku godan la yiri sida xadiiskan qisada kacab iyo hilaal ayana far ugu godan tahay la yiri oo ishkaal ugu jiro fa naquulu marka waxaan oranayna xidan idin marka ayada laysa ma anin fi lxadiii xadiikee wey xadiiska ansaariga la soco xadiiska ansaariga oo la dhahayo beder buu xaadiray oo uu warinaayo awliyaamaan xakam ibnu naafic uu warinaayo way wax laga hadlay hadda laysa fi lxadiid kuma sugnaa ana hadihi lqisata qisadan ayadaa qisadee waa qisada subayl ee ninkan ee dooda dhex martay kaanad inay ahayd bacda badrin bader gadaashi inay ahayd xadiiska kuma sugna xadiiska inay qisadaanu dhacday beder gadaasheed oo ninkaanu badri ahaa subayrna uu badri ahaa nimankaanu laba badri ay ahaayeen qisada kuma sugna wey aaaha marka waaa laga yaaba isadu falacalaha waxaa laga yaabaa qisadii kaanad inay ahayd qabla badrin badrba intaysan dhicin haddii mar ay sugnaan weyday oo ishkaal galay inay qisadu dhacday iyo xaadiadanu ay dhacday bacda badrin waxaaba dhici karta doodan labadan nino ansaariga sugay dhex martay nebiguna kala xukumay inayba dhacdayba qabla badrin badrba intaysan dhicin hadday dhahaan macquul tahay taas maxaa keenay marka hadalka soo dhexgeliyay inuu ninkan badri ahaa tiimka jawaabay wuxuu yidhi wa sumiya rajulu ninka waa lagu magacaabay badriyan baa lagu magacaabay liana ibn zubayr cabdulahi ibn zubayr amiir muminiin cabdulahi ah, ibn zubayr amiir muminiinkii wey taay khilaafadii eh, khilaafa zubayriya khilaafa zubayriya kutubta taarikhka ah taraajimka wasiya khilaafa ree zubayr sagaal sano ayay jirteen weeye oo sharci oo saxiixa ayaa lalaga cabdullahi bn zubayr xijaaz iyo masar iyo ciraaq saddexdaa khilaafadiisu way sugnaatay iyo yaman dhulkaas way sugnaatay waxaa kaliya oo doodu ka jirtay oo asagii reer bani umaya isku hayeen shaam shaamna boqolkiiba lixdan sagaashan isaga haystay konton wax ka badan isaga haystay laakiin caasimadday meelahay ku harsanaayeen waataan soo marnay ayaan hore inay halka hawsha kasoo dhinaan dhigiyeen hawsha kasoo dhinaan dhigiyeen ilaa markii dambe xarabka lagu diri marka lana ibnu zubayr cabdulahi ibnu zubayr ayaa xadaa sheegay bilqisati qisaduu sheegay bacda ansaara markuu ahaaday akrajuu ninku markuu ahaaday badriyan bader markuu xaadiray ka bacdi ayuu wuxuu yihi aabbahay iyo ninkaasaa ninkaas isaga qisadaasaa dhex martay ninkaasoo nin badriyuu ahaa laakiin badri goormuu noqda qisadu markay dhacday kabacdiu badri noqdae markii qisadu dhacaysay hee eh, lama bader lama tegin sida loo qiimbeey ma ujeeda meesha lagala dhacay ajiibkii ayb muxuukii walow kaanad hadday ahayd marka taawunkii wainamaa sumiya rajulu sumiya rajul badiya waxaa loogu magacaabo liana ibnu zubayr cabdullahi ibnu zubayr xadaa bilqisati wuxuu ka sheekeeyo ka warray bacda an rajul badiyan markuu noqday kabacdi qisada sheegay oo wuxuu yihi aabbaha iyo ninka ansaariya qisada dhex martay ninkaasoo nin badriyu ahaa badriga laakiin goormuu noqday markii qisadu dhacday kabacdi badri noqday isagii aabbahay laakiin markaa badri maahan saasay markaa ninka badridu halkaasa ka soo gashay daalkiisutawalow kaanad hadday ahayd inkuy qisadu bacda badrin badar gadaasheed xatay xataa ahayd faqad taaba waa toobad keena qaa'iluhaa ninkii hadalkaa ku hadlay oo yidhi cankaana ibnu camatika waa toobad keenay wastakfara allana waa dembidhaaf weydiistay wey fa ina tawbata inaad toobad keento alla u noqoto tajubu waxay dumisaa weeye maa qablaha waxa idinku horeysay dumisaa oo jelisaa baabi'saa hadalka saaxibu mukhtasar khalad buu sameeye khaladka uu sameeyena waxaa weeye asalka waxaa ku jirta in ninkaanu khaladka markuu haddii sida hadalka lagu wado la yidhaha qisadu bacda bader bay dhacday ninkuu toobad keena qaailku waa toobad keena ilaahay nebi maxamedna cafi weydiistay nebi maxamed iska cafi meesha marka maxaa ka maqan wuu toobad keenay laakiin toobadkeenka waxaa ku jira wacafa nabiyu ala canhu nabiguna waa cafiyey marka hadda muxuu gooyey hadalkii ugu muhiimsanaa oo khatarta wuxuu gooyey ninku ilaahay buu u noqday waa toobad keenay nebi maxamedna waa iska cafiyey towbatkan maxaa waa rujuuc ila allahi caza wajal wastikfaar low ilaahay la toobad weydiiso loona noqdo wacafi nabiy calayh sala canhu intaasu ninkan toobadiisa hawsha ku casishay marka wuxuu gooyey toobadii wuu sheegay lakin waa inuu ku daro wa cafaa canhu nabi ala sla ku daray ahayd saasay ahayd doobuuku muxuu yahay marka saibtaymi hawsha u dhiraadhigay oo kiciyey muhimadeedu waxaa weeye ninka la yidhaahdo kacb malik waa saan sheegnay khilaaf baa ku jira saxiix waxaa weeye waa insa badar xaalin labada nin oo kale oo hilaal ibnu iyo muraara ibnu rabiix dood baa ku jirta ayagana bukhaari fi saxiixihi kitaab almaghaazi awalka ka aqri kitaab almaghaazi awaaisha horeba ka aqri wuxuu dhiraa wuxuu keenay in labadaa nin badan ay xaadireen wuuna soo celceliyey wuxuu sheegay meel gooni wuxuu ku sheegay tasmiyatu ragga bader xaadiray afartan iyo afar nin buu sheegay afartan iyo afartankaa nin waxaa ka ahaa hilaal mumayi baa ka mid marka wuxuu rajaxday oo maray fii saxiixii wuxuu maray hilaal mumayi inuu bader xaadiray xadiikana oo bukhaari wariyana waxaa ku jirta hilaal iyo muraarabic labaduba inay badriyiin buu maray jamaaco kaloo culamaa minalmuxadisiin walfuqahana waa ku taageer halkaasay mareen sheekh islaam ibnu taymiya iyo kayrkiis iyo ibnu qayim iyo ninka demyaati iyo rag badan oo taarikhda wax ka qorana iyo atram iyo waxawy iyagu waxay mareen labadaani inaysan beder xaadirin maxaa xoog badan walcilmu cind allah aniga waxaa ila xoog badan bukhaari inuu ku garleeyahay buaari ku garleey buaari baa ku garle in nimankaas ay beder xaadireen labada nin ay baderiyan yihiin bukhaari baa ku garle ninkii ugu horeeyey oo kiciyey oo yidhi labadaa nin beder ma xaadirin wuxuu ahaa ninka la yidhahda atram atram axmed ibnu maxamed eh, ibnu hani eh, atram waa tilmiid waa saaxibu imaam axmed axmed ibnu xambal saaxiibkiisi ardaygiisii ahaa ninkaasoo ah ninkii ugu horeeyey oo kiciyey mushkilada ayadaa oo intuu zuhri ka hadlay ayuu wuxuu yihi zuhri waxaa weye nin xaafida oo balaaya ka dhacday buu ahaa laakiin wuxuu sheegay hilaal uwaya iyo muraara ibnu rabiic inay beder xaadireen weeye marka kullu xaafid lahu maxaa la yidhaahdaa hafw oo uu qaldamin labadani beder ma xaadirin wey halkaasay marka iska fakatay ooday jabsatay sheekh islaam marka ibnu qayim ragga dimyaad iyo ragga halkaa marka duulaaya halkaase hawsha ma dhow axmed saaxiibkiis ba hawsha itaaray halkaasay marka hawsha ku xihan tahay hawl adag marka hawl adag wey shakhsiyan jay marka hadalka uu ku jiray waxa uga ula yaab badan walaa yaktali waa u baahan in la fasiro walaa yakhtalifu ahlu lmaqaasi wasiir canhumaa lam yashadaa badalan uu yiri maa u baahan in la tafsiro iskuma iskhilaafin shakhsiyan jay wuxuu rabaa inuu ku yiraahdo dadka siirada wax ka qoray oo uu ka mid yahay siduu hadda sheegay maxamed ibnu isxaaq uu ka mid yahay oo uu ka mid yahay muusa ibnu cuqba oo uu ka mid yahay ninka la yiraahdo umow uu ka mid yahay oo ka mid yahay waaqi uu ka mid yahay oo sayf uu ka mid yahay ragga ayagaa waxaa weeye ma ay sheegin asxaabu maqaasi wasiyan ragga taraajimta ee siima wax ka qora ma ay sheegin buu rabaa inuu ku yihahdo taa marka isuma ay khilaafin mana ay sheegin markuu yihah waa saxiix ama culamaau lxadiid oo kuwaan ayaga ka horreeyey oo bukhaari ka mid yahay ka horreeyey aniga la mid ah ayaga la joogay ninka la yihahdo muusa ibn xurba waa horreeya iyo maxamed ibn yasaari ninka la yihahdo maxamed ibn isxaaq waa horreeya ragga ayaga ahu waxaa wey way sheegeen inay bedr xaadireen t marka wuxuu ictimaaday oo culayska saaray asxaabu siya wlmaqaazi ama almuxadisiin wlfuqaha rag ah way sheegeen inay bedr xaadireen marka walcilm cind allah hawsha waxaa ku xoogle sida ii muuqata buaari baa ku oogle buaari baa ku oogle hawsha marka labadaa nin inay xaadireen bedrga muhimada anaga naga kusaysa maxay tahay inuu ishkaalkaa jiro ninka asaga qisadiisa inuu bedr xaadiray ishkaal baa ku jira iska daa rabiica ibnu muraara iyo muraar rabiica iyo iskara hilaal umayo iyo doodoode ninkaa asaga ansaariga ah badri maaha mise maaha doodaasaa ku jirta weeye waxaa dhici karta ninkaanu inuusan markaa baderba ka hor hawsha ahayd hadalkiisana bader ay usoo dhexgashay waa damboo laga sheekaynayo oo bader xaadiray layii badrig waa taasa naga qusaysaw muhiimadduna maxay tahay ninkaasu inuu kufri ku hadlay oo riddo ku dhacay kabacdina la cafiyey ilaahayna uu toobad u toobadkeenay oo toobadkeen u weydiistay nebi maxamed inu cafiyo taa way noga duba ka socon aan ka socon hawsha iyadaa marka waa iska dhib yar tahay hawsha iyadaa waa iska dhib yar tahay wuxuu yidhi fasl fasalkan asalka kuma jiro fasalkan isaga asalku asalku fasal kuma jiro ayib ah, sheekh islam tiin hadalkiisu waxaa idaa thabata uu ka bilaabanaya wuxuu ku yidhi idaa thabata hadday sugnaatay hadda wuxuu ku rabaa caydi inuu ka hadlo sabbigii maxaa la yidhaahdaa lanno sabbigu waataan xala soo marnay yii waa in la kala qaado sabbiga iyo kufriga marka sabigiuna caawa inaan dhiraandhiriyo unu dhiraandhiriyo wuxuuna ku yidhi idaa habata hadday sugnaato anna kulla sabbin cay kaste tasriixan mid iska cad aw tacriidan mid sarbeeba muujibi mid waajibinaya inuu yahay lilqatli ciddii sabbigaa ku hadashay si cad iyo si sarbeeba inuu dil waajibinaya hadday sugnaatay faladii midkii yajibu ay waajib tahay an yuctanaa in lagu dadaalo oo wakti lagu bixiyo loo murgo bihi asagaba waxaa weeye alfarqu waa in la kala geeyo bayna sabbi cayda alladii kaasoo sabrigaasoo laa tuqbalu aan la aqbalayn minhu xaggiisa aan la aqbalaynin attawbatu towbada aan la aqbalayn iyo wlkufri ladii gaalnimadii tuqbalu la aqbalaya minhu asaga attowbatu in la toobadkeen la aqbalahayo in la kala geeyo ayaa la rabaa inaad wakti ku bixisato iska joojio farnaquul waxaa ohanaya qisadaa hore nimankaas intaana ka bixin waa hilmaamay qisada ku saabsan ninka la yiraahdo qisada ku saabsan hilaal muqaya iyo muraar ibn rabiic dooda ku saabsan beder ma xaalin mise ma xaalin waxaad ka fiirsaa bukhaari bukhaari mujalladka shanaad kitaab almaqaazi fuxbaariga halkaa ka fiiri doodooda ka fiiri sidoo kale waxaad fiirisaa ibnuqayim saad almacaadka zaad macaad fi ayri hadi cibaad ka fiir isagana mujaladka saddexaad mujaladka saddexaad marka hadda muxaqaqa oo shacaib arnaud cabdiqaadir arnaudi ay taxqiijiyeen mujaladka saddexaad qasw tabuuk markuu ka hadlay fawaa'ida qaybta fawaa'ida ka fiiri mujaladka dabayaaqadiisa allahu subxana ilaa shan boqol meelaha la gaaro ka fiiri meelahaasa fiiri cilmi baa ku jira meesha ka fiiri ayib ninka la yiraahdo oo muxuu ahaa ibnu jaws ibnu jaws abu farj ibnu jawsi alxambali kitaabkiisa la yiraahdo kashfi mushkil min xadiisi saxiixayn isaguna wuu ka hadla wuxuu yidhi sidaan ula yaabanaa arrintan ayaan waagi dambe waxaan helay atram oo ka hadlay waxaan ogaada hawsha hawl salafkii dhexdooda inay too khatara ayaan ogaaday isagu dee saxiixaynka xadiisu sharxaayana maaha bukhaariya muslim ku qaldan waxaa weeye jamcu bayna saxiixayn xumaydi ayuu daba socdaa waqad naqada xumayd xumaydina wuu naqdiyey meel adag buu uga soo haray lanno shuruudii ayuusan oofin buu yiri markaasna halkaa laga fiirin karaa ayb ka socon muxuu ku yii marka shekh islaam taymiya wuxuu ku yidhi idaa tawaqa hadday sugnaa alla kulla sabin tasriixan aw talwiixan muujibin lilqac haddii sabbigu si tarbeeba iyo si toosa labadaba la dilbu waajibinaya faladii midka yajibu ay waajibka tahay qofka aalibulcilmiga oo wax baranahaya inuu wakti ku bixiyo ay waajib ku tahay waxaa weeye an yuctana in lagu dadaalo ay waajib tahay faladii yajib ay waajib tahay an yuctana in lagu dadaalo bihi asagaba alfarqu waa in la kala geeyo bayna sabbi caydi alladii midkaasoo laa tuqbalu aan la aqbalay minhu asaga atawbatu waan ka towbadkeena haddaa tiri laga aqbali maayo sidaas daraaddeed ansaariga hadda qaldamay markuuna yii in la yihah faqad taaba qaa'ilahu wastakfara sax maaha waataan soonin isaa la yihah waa inuu la jiro inuu nebi maxamed cafeeyey lanno sabiga lama aqbalahayo maxaa la aqbalaynin towbadkeen laga aqbali maayo lanno aq baad ku dhacday aq baad ku dhacday ayb tusaalahaan qofka hadduu qof dilo tusaale qof baa qof dilay markuu qof dilay ayuu yidhi istakfirullah tuubu ilayha hala yihahda astaaqfirla atuubu ilayh xaq ilahi waad ka toobad keentay oo dee khalad baad samaysay kabiiraad ku dhacday laakiin xaqi laguu lahay qisaastii waa ku saaray miyay dhacaysaa ma dhacayso ma dhacayso saas kal marka labada in la kala geliy alla laa tuqbal min tawba iyo wlkufri ladi kufri gaalnimadii tuqbalu minhu la aqbalay atawbatu in laga toobad keeno fa naquul waxaan odhanaynaa haada alxukmu xukunkaa asaga keeway xukunkaa asaga xukmu sabbi wshatmi wacni wlstihza w laga hadlay xukmu sabi wa laga hadlay hadda warkan aan kuu badin haada alxukmu buu ku yidhi xukunkan oo sabiga ah qad niita waxaa lagu xiray waxaa lagu xiray oo lagu guntay weeye filkitaabi kitaabka ilaahay kitaabka qur-aanka wsunatu sunada nebi maxamed calayh salaatu salaam waxaa lagu xiray bismi adallaahi wa rasuulih bismi adallaahi wa rasuulih baa lagu xiray shatmigu waxaa weeye oo lagu xiray kitaabkale sunada nabi maxamed inuu yahay ada la dhibayo ilaahay rasuulkiisa wladiina yuduuna rasuul lahum cadaabun alimu ah, soo marnay min aladiina yuduuna allah warasuulah marka aadaabaa lagu xiray kacabna ashraf markii laga hadlayay maxaa la yidhi man likacabna ashraf faqad aada allaha warasuulu baa soo marnay marka sabigu waxaa lagu xiray aadaa lagu iray wax kastoo marka ada ah waa waa sabri wey saasuu rasul islam jil ku wax kasta oo ada keenaaya lilaahi u keenaaya walirasuuli u keenaaya muxuu yahay fa huwa buu raba inuu ku yihahdo rasul rabbi ku yihahdo ayib hada xukm oo sabriga qadmiinta waxaa lagu xihay fi kitaabi wasunati bismi ada allahi warasuli baa lagu xihay wey wa fii bacdi axaadiis xadiista qaybo ka mida ah, waxaa dadka qaar waxay xarakaynayaan wasabu marka wa bacdi axaadiii dikru shatmi wasabi in la yihahdana saxiixa lanu fiida qora halka isku cadfanta fii bacdi axaadiii dikru shatmi wasabi saas isku cadfa marka axaadiista qaybo ka mida ah waxaa ku sugnayd oo laga helay lafdiga ah ashatmu wasabu baa laga helay axaadiista qaybo ka mida ah kusoo arooray shatmigaas sabigaa laguu sheegaya muxuu yahay waa sabi iyo shadmi adag keenaayo oo ilahay rasuulka dhibayo wakadalika maa fi waxaa ku sugan wey wakadalika sidaasoo kale maa fii alfaadi saxaabati saxaabada alfaadooda iyo kelimaadkooda iyo weerahooda iyo walfuqaa'i waxaa ku sugan min dikri eh, sabbi washadmi baa asagana ku sugan ayagana saxaabada kelimaad ay ku hadleen iyo fuqahada kelimaad ay ku hadleen waxaa ku sugan dikru sabbi washadmi baa ku sugan sabigaa iyo shadmiga asaga ah xaggee loola noqon hayaa maxaad ku fasiraysaa ayaa hadda laga hadlaya wuxuu ku yii marka wal ismu magacu magacu ismigu maxaa laga wadaa hadda shaqu waa ism sabbigu waa ism dacnigu waa ism istihzaagu waa ism tanaqud e, e, naqsigu waa ism hawshaasoo dhan waa asmaa wey waa asmaa wey asmaada ayada ah baalba hadda in laga hadlo wuxuu ku yii wal ismu magacu oo tusaalahan sabbiga iyo shatmiga idaa lam yakun hadduusan u ahanin lahu asaga xadun tacriif iyo qeexid hadduusan u sugnaanin fi luqati lua carabiya hadduusan u sugnaanin kasmi lardi sida dhulka oo kale ismagaca dhulka oo kale iyo wasamaai samadoo kale walaa fi sharci sharcigana uusan xad go-an u sugnaanin lannu ardi markii la yihaahdo magac go-an oo xadidan ma aho magac go-an oo xadidan ma aho ma adida ma walaa fi sharci sharcigana uusan shay ku xadidan oo ku go-anin uusan noqon kasalaati salaadii oo kale iyo wazakaati sakadii oo kale iyo walkufri gaalnimadii iyo waliimaani iimaankii oo kale asmaada noocaasu haddaysan luqal carabiya ku xadidnay asmaada noocaas haddaad luqal carabiya u noqoto ama sharciga aad u noqoto sida salaadoo kale erey aayad qur-aanka ku dhahaysa salaad saasaa la yihahda ma helaysa xadiis ku dhahayana ma helaysa sakad saasaa la aayad qur-aanka ku dhahaysa ma hel lakin waxaa ku leeyahay oo aqimu salaata wa aatu sakaa baa la odhanhaya culimadu sidaa daraaddeed maxay ku dhaheen asalaatu waxaa weeye أقوال وأفعال متعبد بها لله عز وجل مفتحة بالتكبير مختتمة بالتصنيف الكرابين لماذا محاكم محاكم قياحة هي وحيقول قياحة هي تعريف هي حد لغة العربية ولا في شيء ميريزي شعر وعدو مركز صام نقضه محال الصمعية فإنه اسمك النوع عاسى يرجع وحال لوغو نقضه في حده تعريف وحال لوغو نقضه ila alcurfi curfiga iyo caadada iyo dhaqanku dadku waxay u yaqaanaan baa loogu noqdaab kalqabdi qabdoodka wey kalqabdi markaad qof wax kala gadanaysaan goormaa la ohan kara qofka waa ka qabdootay waa ka qaadatay goormaas la ohan karin goormaa la ohan kara qofka qof waa ka gudoobay oo waa ka qaaday goormaa la ohan kara goormaas la ohan karin waxaa loogu noqonayaa curfigooda walxirzi xizigana waa taqaanaa meela wax lagu xifdiyo meel wax lagu xifdiyo haddii nin intuu alaab meel dhigta laga xado oo hadda uu yidhaahdo alaabteeda meel baan ku xifdiya waa lagala baxay kii xadayna uu yidhahdo maya bannaan bay taalla maxaa lagu kala saaraya maxaa lagu kala saaraya meesha alaabtu taallay baa loo noqon waa la fiirin markii la fiiriya dadka yaqaanaa waxaa la odhan war meeshaanu xirsi miyaa mise waa meel iska bilaasha hadday dadka cudfu dhahaan waa xirsi waa meel xoolo lagu xifdiyo lagu ilaalsado ninkaa tuug noqonaya gacanta la goynaya hadday dhahaan meeshaanu xirsi maaha waa meel iska banaana geed hoostiisa iska dhigtay gurigiisa wuxuu iska dhigtay deynkiisa iska meel banaan iska dhigtay ood musaa isaga saarta hadday yidhahdaan hadi ninka anaa meel iska taa loo iska qaatay or iska tag baa lagu ohanhayaa alaabtun baa laga magdhibaya alaabta soo celi baa lagu ohanhayaa fa yajib waxaa waajibaya marka wey an yurjaca in loogu noqdo fii xaddi ladaa marka fii xaddi iladaa dhibka ila waxaa lagu yidhi haada alxukmu qad nida fi lkitaabi wasuna biismi adallahi warasuuli baa lagu xidhay soo laguma dhihin maxaan samaynaynaa fa yajib an yurjaca fii xaddi ldaa ada markaad tacriifinaysa inaad ula noqoto iyo wasabri washaki inaad ula noqoto ila curfi curfi cada loo noqonaya aayad qur'aan iyo xadiisku dhahaya sabri waxaa la yidhaahdaa kada kada kada ma soo ku ogaanayaa shaygaan inuu sabri yahay inuu shaki yahay inuu ada yahay iyo maxaan ku ogaanaya curfigaan u celinahayaa soomaali baan war waxaan macayda soomaalida mise hadday soomalilaan shaygaan cayb maaha waa shay sacaadia cayb maaha hadday dhahaan waa cay iyo dunida ay dhahaan waa cay curfi caada loo noqonaya dadka laakiin curfi caada loo noqonaya waa kuwe waa dadka indheergaradka akhyaarta dadka wax yaqaana fikradooda aysan isbedelin dadka cuqaasha ah, wax loo noqonayo laakiin ciyaal macno ma leh ciyaal suuq iyo kuwo fitradoodaba ay gadoontayba oo wax xun wanaag u yaqaana wanaaggana xumaan u yaqana waxba la weydiin maayo nin hooyada in la caayo waxba u arag ya wa la weydiinaya waxaa weydiinmakaa isaga dadka ahlu khayrka oo awliya ilaahay ceebka saliimka ayaa wa la weydiin cudfiga dhaqankana yaqaana in dheergaradkaa la weydiin waxaanu ma mise ma aha waxaanu ma dhibba mise maaha hadday dhahaan waa dhib waa cay waa shaqmi waa la qaadan hadday dhahaan maya waa la qaadan taasaa laga hadlaya ayib fayajib waxaa waajibta an yurjaca fii xaddi aladaa wasabri washadmi ila alcurfi in loola tamaa caddow waxay ku tiriyaan ahlulcurfi ay ku tiriyaan saban ay ku tiriyaan aw intiqaasan nuqsaanin ay ku tiriyaan aw cayban ceeb ay ku tiriyaan aw acnan ay ku tiriyaan wanaxwa daalika iyo kuwa wixii la mida fa huwa min asabi sabigii uu ka mid yaha waa la qaadanaya xukun baa lagu daayay ninkii hawshaa la yidhaahdo wuxuu yidhi waa shatmi waa sabi ay ahlucurfi yidhaahdaan waxaan leenahay nebi maxamed baad cayday waadna dilan tahay kaabad bilahi axad baa tahay wamaa lam yakun waxaan ahayn kadaalika aan saas ahayn oo sabi iyo shad iyo ada aan ahayn wa huwa kufrun oo gaalnimona ah fa huwa kufrunkaasu waa gaalnimo walaysa bisabin cayna ma ah bimacna waxaa laga wadaa qofku gaalnimo waa ku dhici karaa ayadoon sabi ahayn alaysa kadaalika gaalnimadu waa noocyo badanta qad takuunu shakan waqad takuunu icraadan waqad takuunu juxuudan waqad takuunu saban waa noocyo badan tahay laakiin sabigu isagoo ha u gooni wataa hawl gooni wataa waa gaalnimo iyo muxuu wataayoo kale xadgudub cid lagu xadgudbay waa inay tahay xadgudub cid lagu xadgudbtaa marka wamaa lam yakun waxaan ahayn kadaalika oon sab iyo shatmi ahayn wa huwa kufrun gaalnimana ah fa huwa kufrun waa gaalnimii riddo weeye walaysa bisabbin sabbina maahaw taa horta waad fahmi hadda wuxuu rabaa sheegsanta inuu kuu sheego masale muhiima oo ah sabbiga iyo shatmiga cidda laga fiirinayo oo laga ictibaarinayo ma dadkoo dhan baa mise waa nebi maxamed baa gooni loo fiirinaya wuxuu rabaa inuu ku yiraahdo dadkoo dhan ma ahana waa nebi maxamed oo maxaa dhacay waxaa laga yaabaa dadkeenaan iska caadiga waxaan cay nagu ahayn inay nebi maxamed cay ku tahay alaysa kadalik waxaan annaga cay iyo dacni shatmuwan iyo adab nagu ahayn inay nebi maxamed ku tahay marka markii la yihahdo war sheegaanu ma dacniba mise waa sabi mada markii la yidhaahdo nebi maxamed baa lagu fiirinaya nebi maxamed waxaanu dacni maku yahay shaki maku yahay sabi maku yahay haddii dadka culammadii ahlukhayrkii ahludiinku ay yidhahaan haa nebiga dumid buu ku yahay dacni buu noqonaya adu noqonaya shaki buu noqonaya waana ku gaaloobaysaa ma aha dadkeennan aadiga miisaanku waa nebi maxamed miisaanku la soco sidaas daraaddeed wuxuu ku yidhi walmuctabaru waxa la ictibaarinayo oo miisaanka oo wax lagu fiirinayo waxaa weeye an yakuuna waa inuu ahaado sabban waa inuu ahaado shaygu wa adan dhib waa inuu u ahaado linabiyi sal l nbi maxamed waa inuu ahaado wy wain lam yakun yuusan ahaaninba saban waadan ligayrihi qayrkiisa inu ahaanin dadka kaleo muslimiinta aadan yuusan ade iyo dhib u ahaanin waxaa la fiirinaya war shaygaanu nebi maxamed ade iyo dhib iyo sabin ma u yahay mise ma u ahaw haddii dadka ahlu curfiga iyo ahlu khayrka culummadu ay leeyaen nebi maxamed acni buu ku yahay sabi buu ku yahay waa tusaale ahaan oo kale tusaalahaan xali maxaan soo marayna waxaa leey yatiim baa la lahaa xala somaali soosoma nin laguma gaalaysan adiga maanta odhan yatiim haddii lagugu yidhaahdo ood adoon ahay axadin male alaysa kadalik axadima male laakiin nebi maxamed haddii la yidhaahdo yatiim oo loola jeeda lagu duraayo maxay noqonaysa kaalmay noqonaysa ridday noqonaysa lagu dilaayo sidaas daraaddeed miisaanku waa nebi maxamed hadduu nin yidhahdo marka nebi maxamed agoon buu ah hadduu yidhaahdo waxaa la fiirinaya dadkaa la weydiinaya war nabiga isaga hadalkaa uu yidhi nin haaacan iyo durid ma ku yahay aadab ma ku yahay mise kuma aha haa waa ku yahay dadka kale maku yahay dad kale may kuma aho nabi maxamed waa holgooni ah wayna shahado hadii lakin misan musa karaya dhibu wal muctabar wax la ictibaaro la tixgelinaayo wax laga soo qaaday waxa weeye an yakuuna sabban wa adan lilnabiy sal l inuu yahay baa la fiirinaya nin ma dhiibsanahaya durid ma ku yahay acni ku yaha la fiirinahaya wain lam yakun sabban wa adan ligayri woy facalaa haada saa haddaan ku soconno calaa haada haddaan ku soconno oo ah nabi maxamed iyo dadka kale in la kala duwo kullu maa low qiila wixii la yiraahdo liayri nabi sal nabi maxamed loo yiraahdo alaa haada haddaan ku socono oo aan nabi maxamed inuu miisaanka yahay nabi maxamed dadka la kala qaadaayo kullu maa shay kastoo low qiila haddii loo yiraahdo liayri nabi sal nabi maxamed cidaan ahayn loo yiraahdo awjaba waajibin lahaa tacziiran in la ciqaabo waajibin lahaa aw xaddan xad waajibin lahaa biwajhin wejh iyo qaab iyo sifo oo min alwujuuhi buu waajibin lahaa fainahu asagu shaygaa asagaa min baabi sabbi nebihi sal l sl u ahaanahayaa weye kalqadfi iyadoo la qadfay oo kale walacni iyadoo la lacnaday iyo wahayrima ayoo kale hadda sheekhu meeshu ka turay ma ujeedaa wuxuu ku yidhi haddaan saa ku socono oo nebi maxamed dadka in la kala qaado wax kaste oo nebi maxamed cid aan ahayn haddii lagu yidhaahdo nebi maxamed maaha cid kaloo annaga naga midaa ah lagu jiro wuxuu waajibin lahaa tacziiran in lagu casiro oo waxaa la odhan lahaa walaalka waad u gaftay khalad baadna ka gashay tacziir waa lagu casiray ha lagu xiro sareen ha lagaa qaado lacag ha lagaa qaado gabar ha lagaa qaado tacziir baa lagu mara aw xaddan xad baa lagugu dhuftaya almushaabiga waa lagu garaacay biwajhi min alwujuuh qaab qaababa ka mid oo ah shareecadii qawaa'ida iyo sifa min asifaat ayuu xad ku dheliyey waxa qofka lagu yiri shayga noocaasa oo qof kale markii lagu yidhaahdo tacziir iyo xad waajibiyey fainahu min baabi nabiy nebi maxamed markii la joogo fainahu min baabi sabri buu noqonayaa fainahu min baabi sabi nabi cala nabi maxamed sabkibu u noqonaya sabi hadduu noqdo marka ma tacziir iyo iyo waxaa ka waajibaya xad baa ka waajibaaya riddo iyo maxaa ka waajibaaya kufri baa ka waajibaaya la kala teg way markooda dadka kale tacziir baa ka waajibaaya iyo xuduud ay ka waajibtaa laga yaaba uusan gaalnimo gaadhsanayn laakiin nebi maxamed gaalnimaa ka waajibaysa wey riddaa ka waajibaysa wey in lagu dilaa ka waajibaysa inaan toobad lagaa dalbin lagaana toobad aqonin baa ka dhalanaysa kalqadfi oo kale weeye iyo walacni oo kale oo qadfi lacni maxaa yahay qof haddaad qadafto muslima ah hadda miyaad gaaloobaysaa haddii aadan lahayn dee waa xalaashada waa ii bannaanta gaaloobi mayse waxay tahay macsi min almacaasi xaddu qadafkaana lagaa oofinaya marka dadka muslimiinta hadda markii la qadfo maxaa ka dhalanaya xad baa ka dhalanaya alaysa kadalika laakiin nebi maxamed hadii la qadfo walciyadu billah maxaa ka dhalanaya maxaa ka dhalanaya riddaa ka dhalanaysa alaysa kadalika ridda kor waa ka dhalanaysa marka waa la kala tego waa lacan sidoo kale dadka caadiga haddaad lacnado maxay tahay kabiir min akhlaaqmaad ku dhacday laakiin nebi maxamed haddaad lacnado xaramka somalilan soo marin nebi maxamed qofkii lacnadaa maxaa la xukumay yuqtal murtadiiba xaram soomaraati la xukumay marka waa la kala tegey wey waxaa dadka kale tacsiir iyo xad uu ka dhalanayo nebi maxamed riddo iyo kufri ayaa ka dhalanaysa waa la kala tegey wey wa amaa maa yakhtasu waxa khaaska ku ah bilqadxi in la dhaawaco fil nubuwati nebinimada nebi maxamed nubuwadiisa in la qadxiyo oo la duro oo la yidhahdo tusaale ahaan anigu inuu nebi yahay ma aaminsanin la yidhaahdo qofsaa jiraahdo fa in lam yatadamman hadduusan dumnisan oo shamlisan oo kulansan ilaa mujarada oo kaliya weeye cadama tasdiiqi binubuwatihi binubuwatihi nebinimadiisa inaan la rumaynin keliya ay tahay fain lam yatadamman hadduusan dumnisan oo shamlisan ilaa mujarada keliya weeye cadama in la waaye tasdiiqa rumayn binubuwatii nebinimadiisa in la rumeeye la waakeliya hadday tahay fa huwa kufrun maxdun waa gaalnimo iska baraxrabo nin baa wuxuu yidhi gaal ah ama qof baa wuxuu yidhi anuu nebi maxamed inuu nebi yahay ma aaminsanin walciyaadu nin baa yidhi wax kalena ma samayn maxaa lagu yidhi fa huwa waxaa weeye kufrun maxdun waa gaalnimo baraxrabo wax kale nebiga umusa geysan ma aflagaadaynin wax kaloo ma waxaynin lakin wuxuu yidhi nebinimadiisa anigu uma ogolin waxayna cadam tasdiiqa iyadoo la rumaynin fa huwa min asabri buu hadda muxuu yah midkaan nebiga nebinimadiisi wuu diidan yahay laakiin maxaa ku jira istikfaaf iyo iahaano iyo liidid baa ku jirto qaab liidid ah oo yasid ah oo durig ah ayuu hadalka u dhahaya taa ayada min asabri weeye waana la dilay madaxa lagu sanaya wainkaan hadday ku sugan tahay fiih weeye qadxiga hadday ku sugan tahay nebinimada la qadxinaayo istikfaafun in nebigii la fuudaysanaayo wاstihaanatu in la liidaayo maca cadmi tasdiiqin ayadoo nebinimadiina aan la rumaynaynin fahuwa min asabi wuxuu ka mid noqonaya qarxigaasu sabi buu noqonaya qofkaana waa loo dilaya tobanna laga aqbali maayo lagana doordal maayo wahuna halkan markii la joogo ku sheekhu masaail ijtihaadiyatu masaail ijtihaadiya ku jirto halkan markii la joogo oo masalatu sabri washaqmi waladaa laga hadlaayo masaa'il waxaa jira ijtihaadi culimmadu isku hayaan oo ay leeyihiin shaygaanu masabiba qof baa wax ku hadlay markaas waxaa laysku qabanaya war qofkaan wuxuu ku hadlay ma sabbiga ma ada ma shatmiga wadaad markaasuu leeya ha ninkaan shatmi iyo ada ku hadlay hala dilo wadaadna wuxuu leey war maya shatmi ma aha hawsha ibqaadi ma laysku qabanaya marka hawsha waa laysku qabanaya tiimka alshaqsayntiin marka haddii hawshaa marka taradud uu dhaco nin walba middu qaadi ka yahay fulsanaya haddii taradud uu ka dhaco adugu aad u aragto tidhahdo waa shadmi adaa ku jira ood siaa ku disho qaadi ijtihaadaybaad tahay dhibna male waxaa ahlu khayr baa hore u socow hadduu mid yidhaahdaa hawsha waan ka baaraantegay waan rogrogay waan fiiriyey hadalkaanu ma gaadsiisana adab iyo dhib ma gaadsiina hadduu yidhaahdo oo saana faraha uuga qaado laakiin uu tacsiir kale ee uu mariyo karbaash kala marsiiyo isagana waxaa weye dhib male faraha laga qaadaya lan male masle ijtihaadiya masale go-an maaho shaki iyo adiga iyo cay kuma cadow taasuu ka hadlaya masaail ijtihaadia noqonaysaa laiskuna tagfiiri maayo wa hunaa masaa'il ijtihaadiya weeye taradadu ay noqnoqdaan alfuqaaa fuqahadu ay noqnoqdaan hal hiya min asabi caydi miyay ka mid tahay aw min aridat maxdati mise waa ridda barxala bimacnaa qofka hadda wax gaalnima ku dhaca wadaadada markaas waxay isku qabanayaan qofkaanu gaalnimo waa ku dhacay laakiin gaalnimadu ma min asabi baa oo hadday min asabi tahay toobadna la weydiin maayo lana aqbali maayo waa la dilaya mise waa riddo iyo gaalnimo barxala oo toobad baa laga dalbi hadduu toobad keena khayr hadduu toobad keeni waayena waa la dilaya yustataabu minhu wa yuqbalu towbatu ila farqigaas udhexeey soo maaha taasay wadaadada isku qabanahayaan hal hiya min asabi aw min aridati maxdati ridda barxara maxdad maxaa laga wadaa dee wax adaa ah iyo wax sabiya ah iyo wax shadmi kuma jiraan uma intaas kabacdu maa abata wuxuu sugnaado anahu laysa bisabin shayga ays markii laga baaraandego oo culummadu ay filiyaan oo ahlucurfku ay filiyaan wixii la gaaro anahu laysa bisabin la ogaado fain istatara hadduu isku asturo fain istatara hadduu is-asturo bi asagaba saaxibuhu saaxiibku hadduu is-asturo oo isqariyo fa huwa sandaqatun waa munaafiqnimo iyo gaalnimo waa riddo iyo gaalnimo nifaaqa oo sandaqaaw xukmuhu xukunkiisuna waxaa weeye xukmu sindiiq wey sindiiq xukunkiisa wey xukmu sindiiq muxuu ah khaladaadka uu sameeyey saaxir mukhtasarkay ka mid oo maxay tahay xukmu sindiiq wax yar buu ah inuu soo guuriyaya oo muxuu ahaa yajuuz jawaasu qatlihi wey biduuni istitaaba saasa asal ku qoran jawaasu qatlihi ee qatli munaafiq wa qatlu sindiiq biduuni istitaaba iyadoon laga toobad aqbalin munaafiqiinta nifaaqoodu uu daahiray iyo sanaadiqada in la laayo ayaa bannaan in soo rayda ku daraw intaa yartaa marka fa huwa sandaatun waa sandaqo iyo munaafiqnimo iyo diin la-aan weeye xukmuhu xukunkiisuna wuxuu noqonayaa xukmu sindiiq buu noqonaya oo ah jawaasu qatlihi biduuni istitaababuu noqonaya waila haddii aysan saas ahayn wailaa haddaysan saas ahayn oo bimacnaa waila maxay tahay oo shayga gaalnimada maxdiga uu bannaanka u baxo fa huwa murtadun waa murtad weeye maxdun oo barax waa murtad oo baraxla banaanka hidadiisu taallo dee sabina ma aha marka waa laga toobad aqbali toobadiisana waa la aqbali hadduu toobad keeno hadduu toobad keeni waayana waa la dilahayaa tahay wastiqsaau in laga gungaaro istiqsaa in laga gungaaro oo la uruuriyo istiqsaau anwaac anwaacdii qaybaha iyo aqsaamta in la uruuriyo laga sargaaro istiqsaagu waa shayga inaad ka gungaarto balaqa almra waxaa la yidhaahdaa meesha ugu dambaysa inaad ka gaarto istiqsaa waa soo marnay istiqsaadu anwaac anwaacda riddada iyo aqsaamteeda iyo qaybaheeda in la soo salxaado iyo walfarqu in la kala geeyo baynahaa bayna anwaaci ridda in la kala geeyo lahu waxaa u sugnaaday mawdicun aakharu mawdic kalu leeyahay meeshan hadda in tusaale lama jeednaayo laakiin kutub eh, baabu ridda halkaa ka raadi wey fuqahadu ay uga hadlaan meeshaa ku baabgul shakhsnaamteyniyo meesha ayaga ayaa lagu baarahayaa tag cashaqaa ah, waaba adkaadee sidaan malaynaynayba <laughs> maba aawa intaa wuuu ku gebagabeeye shamsanti uga hadlay maxaa la yiahdaa sabi iyo shatm maxaa la yiahdaa maaa la yiahda ayuu intaa kaga hadlay fasalkan caawiga isaguu sheekh timia kitaab ku sheegay wuxuu yii faama dimiyu midaan iska dhigeliya faama dimiyu soo maaha waxaan ku daran faama dimiyu soo maaha fayajibu qofka dimi hadduu yahay oo gaal yahay fayajib waxaa waajibaysa atafriqu in la kala geeyo bayna mujaradi kufrigii kaalimadiisa mujaradka oo keligeeda bihi nebiga uu ku gaaloobo iyo wa bayna sabbihi nebiga uu cayal kala geynayo gaalku hadduu dili yahay waa la kala qaadayaa gaalnimadiisa mujaradkaa oo inuu gaal yahay ah iyo inuu nebi maxamed caayo waa la kala geynaya weligaas ku qabdanay faama dimiy midka dimigaa soomaa oo ballanta lagula jiro gaalka fa yajibu waxaa waajibaysa altafriiqu in la kala geeyo bayna mujaradi kufri gaalkiisa mujaradka oo inuu yahuud yahay inuu nasraani yahay ah e, e, bayna mujaradi kufrihi iyo bihi nebiga uu ku gaaloobay oo nebiga uu beeniye keli ah iyo wa bayna sabbihi nebiga inuu caayo waa laba shay oo kala duwan waa la kala qaadahaya fa ina kufrahu bihi nebiga uu ku gaaloobo oo nebiga uu beeniyo yahuudi oo nasraani yahay laa yanqudu ma burinahayo alcahda balliintiisa ma burinahayo ilawalba waan ku ogeyn wey walaa yubiixu mana banaynaya oo ma banaynaayo oo ma ogolaanaya dama almucaahidi qofka mucaahidka ballan lagula jirana dhiigiisa ma banaynaayo ilaa walba gaal buu asaasa ballanta kula galnay biitifaaqi itifaaqa muslimiinta waa itifaaq masalada ayada gaalka dembiga ah oo mujaradka gaaliniisu tahay nebi maxamed aan u geysan dadka muslimiinta aan u geysan dhiigiisu waa macsuum lamana taaban karo biitifaaq ama sabuhu nebiga u caayo ama sabuhu isagu nebiga u caayo lahu nabiga u caayo fainahu yanqud alcahda cahdiisa wuu burinaya wa yuujibu wuxuuna waajibinaya alqatla in la dilu waajibinaya kamaa taqadama sida soo marto labadaa mas'alo kala qaac markuu gaalku dilmigaa uu gaalmaysa mujarad tahay dhiigiisu ma bannaan waa macsuumu dembin lamana taaban karo markuu laakiin nebi maxamed tacniyo duro ama gabad muslimada kufsado ama muslimiinta sixro ama jaajuuso ama isbaaro u dhigto waxaa weeye cahdigiisu waa guraysaa balintu waa guraysaa dhiiggiisuna waa banaanaanaysaa waan la dilahaya qaala qaadi eh, abu yacla wuxuu yidhi caqdu dimati dimada caqdigoodoo la guntahayo yuujibu wuxuu waajibinahaya marka horeba iqraaruhum ahludimada in lagu qiro calaa takdiibihi nebiga inay beeniyaan lagu qiro marka horeba oon cahdiga ballanta la gelayno waxaan ku qilaynaa oo u ogolnahay inay nebi maxamed ay beeniyeen waan ku qilaynaa waana u ogolnahay jismigana saa ku bixinahayaan diintooda nasaarada way haysanayaan yahuudiyada way haysanayaan waana nagu dhex noolaanayaan marka cadu dima dim iyo in loo gudto yuujib wuxuu waajibinaya iqraaruhum in lagu qiro calaa takdiiri nebi maxamed ay beenayan in lagu qiro oo loo ogolaaday laa calaa sabbihi sal la nebi maxamed inay caayaan lagu qiri mahayo loona ogolaan mahayo lagulamana heshiin hadday afkooda ka soo baxdana yuqtaluun wayantaqidu cahdahum maadaama se ka duwan aan gabagabayna wixii fanaquul waxaan ohanaynaa sheeksanti wixii fanaquul waxaan ohanaynaa al aahaaru aahaarta afcaasha iyo aqwaasha iyo qabdaha iyo hadalka saxaabada can saxaabada saxaabada ka yimi wa can salafi salafka eh, taabiciinta adbaabu taabiciin ka yimi kullahaa dhammaanteed mutlaqatun waa mid mutlaqa oon la qaydin oon la dabrin fii duul shatama caaye weeye qof nebi maxmed caaye lama kala qaadin cucuraada ama gaalaada ama musinaada mucaahadaada midna lama kala qaadin kullaha mulaqatun waa mid la idlaaqay oon la qaydin fii man shatama ciddii caduulka cayday min muslim ha wa mucaahid mid badan lagula jira ha ahaadow lam yufasilu maysan kala saarin oo kala qaadin bayna shatmin wa shatmin may kala qaadin cay cay may kala qaadin muslim iyo mucaahid may kala qaadin cay waa cay qofkay ka soo baxdo muslim ha ahaado gaal ha ahaado mucaahid ha ahaado cay waa cay may kala qaadin oo may dhihin la daynahayaa kana waa la fulinahaya kana waa cay kana waa mahaysan su xaabqaadin walaa bayna an yatakarara in sidoo kale may kala qaadin walaa bayna an yatakarara ashatmu cayni inay soo noqnoqoto aw laa yatakararuhu intuu soo noqno may kala qaadin atmigu inuu hal mar yimaado iyo inuu dhowr jeer midna may kalaan shatmigu hadduu soo baxo waa ilaaqu laga takhalusahay aw yudhirahu inuu muujiyo aw yudhirahu shaatibku inuu muujiyo qofka caytamaya ama saabigu inuu muujiyo aw laa yudirhu inuusan muujin aw yudirhu damiirka waa loo celin karaa qofka dimiga qofka dimiga waa loo celin karaa aw yudirhu inuu muujiyo aw laa yudirhu inuusan muujin ayana la kala qaadi maayo inuu cayda hoos u yiraahdo aashin ku adimo iyo inuu kor u qaado bbc-da ka sheego ayaan la kala qaadi maayo shatmi huwa shatmu ama kor u qaad ama hoos u dhig shatmi huwa shatmu ayib wa acni waxaan ula jeedaa biqowli laa yudhiruhu waxaan ula jeedaa allaa yatakallama waa inuusan ku hadlin bihi sharcigii waa inaysan ku hadlin fii mala'in dad badan weeye oo jamaaca min almuslimiin dhexdooda inaysan uga hadlin shatmiga iyo cayda waa inaysan uga hadlin meel mala iyo dad badan ay joogaan uusan cayda ka dhihinin ayb wa ilaa hadduu dad maxaa la yidha hadduu shatmigii yidhaahdo wa ilaa falxaddu xadkii laa yuqaamu oo xad maxay tahay xaddu ridda iyo xaddu maxaa la yidhi inuu buriyey hadduu muslim ah xaddu ridda loo dilaayo hadduu yahay dimi oo ahaana cahdigii uu buriyey laa yuqaamu lagama oogahayo wailaa hadday xaaladu aysan saas ahayn falxaddu xadkii laa yuqaamu lagama oogahayo calayhi dushiisa xataa yashhada intay markhaati kacayaan muslimaani laba muslim waa inay ka markhaati kacaan inuu nebiga caayo annahumaa labadaa muslim samicaahu waxay maqleen dimiga ayay maqleen samicaahu dimiga ayay maqleen yashtumu asagoo caayahaya dimi ahaada ama muslim ahaad wuxuuna ahaade yashkumu isagoo nabiga caayaya aw yuqiru inuu qiro bilshatmi asagaaba shatmigii caydi qirto wuxuu yidhi waa run waan caayay iyo maxaa xal abuu ah, yiri allahuma allah uu yidhi an yufrada in farad yeelo oo la qadaro annahu shatamahu annahu asagu shatamahu nabiga inuu caayay fii beytihi gurigiisu nabiga ku caayay asagoo gurigiisa fadhiya oo gurigiisa daaradiisa fadhiya ayuu nabiga caayay haddii la qadaro saamaa dhici kartaa in la qadaro nin baa nebiga wuxuu caaya isagoo gurigiisa daaradiisa joogo oo keligiisa cid maqlaysa aysan jirin buu nebiga caaya aadan aadin buu maqlay dad muslimiin oo sheekaysanayuu maqlay qur-aan la akrinayu maqlay keliga isagoo gurigiisa jooga ayuu marka nebiga caaya tusaale ahaan hadalgiiyu hay allahuma an yufrada in la farad yeelo oo la qadaro laga soo qaado an yashtumahu inuu caayo anahu asagu wey anahu asagu weeye shatabahu nebiga aaliyan xaal yahay keliga isagoo ku caayo oo yaa warkiisa soo guuriyey fa samicahu waxaa maqlay jiraanuhu lmuslimuun jiiraankiisiiyo dadkii dariskii muslimiinta ah ayaa maqlay aw man duul baa maqlay istaraqa xaday asamca hadalkii iyo maqalkii ka xaday minhu asaga ka soo xaday qof muslima oo dhegdheer oo meesha marahayay ayaa dhegtiisa markiiba waxaa ku soo duulay gaalkaan inuu nebiga caayayo aw istara samca faatbachu shaa muhiim macnaha istara maxaa laga wadaa qofku hadal markuu dhahanahayo oo hoos u odrhanahayo uusan rabin cid kale inay maqasho haddaad intaad dhegta u raariciso kaannaka saraqta kalaamahu hadalkiisa inaad hadlo marka istaraqa samca waxaa la yidhahdaa ee khatafahu waikhtalasahu markaad hadalka aad soo dabto ood soo siigto qofkuna uusan iska kaajirin ayaa waxaa la yidhaahdaa istaraqa samca samcana hadda waxaa laga wadaa maqalkii iyo hadalkii kalaamkii soo xaday baa minhum ee minadiniyiin buu ka soo xaday hawshaa hadday dhacdo haddee waa lagu markhaati furi maxaa la odhan gurigaaga ayagoo keligaa nebiga ku cayday annaguna daaladdaan maraynay bannaankaan maraynay deriskaa ku maqlay way kugu caddaatay cahdigaagii ballantaadi waa burtay waa la dilayaa qaala maaliku baa axmed baa wuxuu yidhi kullu man shatamahu cid kastoo nebiga cayda aw tanaqasahu ama nebiga nusqaamiyo oo liida musliman kaana aw kaafiran qutila waa la dilhayaa qutila waa la dilhayaa wakadalika sidaasoo kale ayay alaqahu idlaaqeen oysan qaydin saairu asxaabina asxaabu lxanaabila ayaguna waa qaydeen waxay dhaheen qof kastoo cay afkiisa ka soo baxdo nebiga u caayo waa la dilhayaa anahu kadalika alaqahu asxaabuna saairu asxaabina ay baqiyata asxaabina ama jamiic asxaabina labadaba lagu fasiri karaay saair marna waxay noqotaa jamiic marna baqiy noqotaa anahu dembigu intanaqasahu nebiga hadduu nusqaamiyo oo liido qutila waa la dilahayaa ama shaatimka la ohanaya haatimkaanahu shaatimku ama axadku intanaqasahu nebiga hadduu nusqaamiyo oo liido qutila waa la dilahayaa musliman kaana aw kaafiran midkuu raba ha ahaadee qofkii nebiga liida oo nusqaamiya oo baqsiya oo bahdila yuqtal sawaan kaana kaafiran aw musliman kala qaad male wey hada bilahi towfiiq sal alla wasalam cala nabiyina muxamed wcala alih wasaxbi ajmaciin